waa amrun amar oo mustaqbal ah maxaa la kala yidhaha falmaadi maadi maa shay weeye dalla tusay calaa xadaثin dhacdo dhacdadaasoo waqaca dhacay fi zamaani waqti alladii waqtigaasoo qabla zamaani takalumi hadlidda waqtigeeda ka hor ahaaday waxaa la yidhahdaa ficil maadi ah waa kelimada ku tusta dhacdo dhacday hadalkaas marka la hadlayo ka hor kaasaa la yidhaahdaa falmaadi maadi maa ficil weeye dalla tusay calaa xadain dhacdo dhacdadaasoo waqaca dhacay fi zamaani waqti alladii waqtigaasoo qabla zamaani takaluma hadlidda waqtigeeda ka hor ahday wadaalika mihaalkii naxwu kataba wuu qoray markaas la hadla ka hor uu qoday wa fahima wuu fahmay mas'aladii wa kharaja wuu baxay wa samica wuu maqlay wa absara wuu arkay wa takallama wuu hadlay wastakfara dembi dhaaf ayuu ilaahay weyddiistay washtaraka wuu la wadaagsadoo arrintiiuu qofkii la wadaagsaday dhammaan afcaashaas waa wada maadi maxaa yeelay dhammaan waxay tusayaan dhacdo dhacday hadalka ka hor katada haddii la yidhi waa lafdi tusaya qoraal in inuu dhacay qoraal oo wax la qoray markaas kataba lagu dhawaaqay ka hor aana qoraalkaasu dhammaado fahima waxay tusaydaa dhacdo fahm qofkan inuu wax fahmay fahamkaasuna waqtiga la hadla ka u ahaa kharaja wuu baxay qofkaas kharaja waxay tusaydaa qof baxay oo gurigii ama meeshii la joogay ka baxay marka la hadlaya ka horna ay dhacday bixidaasu samica wuu maqlay hadalkii waa lafdi tusaya arrin dhacday markaas la hadla ka hor oo ah kalaamu qofkaanu maqlay wuxuuna maqlay markaan la hadla ka hor dhammaan waa sidaas wa absara markaa ka hor u cad wa takalama hadda ka hor u hadlo wastakfara dembi dhaafu weydiis washtaraka waa la wadaag walmudaaricu mudaaricu maa ficil weeye dalla tusay calaa xadain dhacdo xadadkaasoo yaqacu dhacaa fii zamaani takallumi waqtiga la hadlaa oo bacdahu ama waqtiga la hadlaa kadib ficilka mudaarica asagu laba zamanu ka dhaxeeya markaas hadalku hadal socda markaas hadalku socdo arrin dhacayda mubaaric waa la yidhahdaa oo qofkiioo wax qorayo oo qoraalkii haddaba gacanta ku haya aad waxaa leedahay yaktubu wuu qorayaa marka waa arrin hadda socota hadda kadib uu rabaa inuu qoro yaktubu waad dhihi karta calaamado lagu kala gartaa waa jiraan insha allaahu mutamimada kitaabkan kitaabka dhammaystiraya ay noogu imaan doonta toddoba shay oo markay gasho mustaqbal uu noqona mudaarica hadda kadib wax dhacaya iyo toddoba markay gasho hadda wax socda uu yahay saasaa loo kala xiri doonaa aan wax isku dhex yaacsan tusaale haddii siin iyo sawfo la geliyo yaktubu sow ma ahayn sayaktubu aa wuxuu noqonaa mustaqbal hadda kadibu qori doonaa sawfaa la gelshay sawfa yaktubu hadda kadibuu qori doonaa waa mustaqbalu noqona ficilka mudaaric dhacdadiis waxay noqonaydaa macno hadda kadib dhacayo oon waktigan socon laakiin fiiri alaana haddii lagu daro ama asaaca hadduu ficilku socdaa wey waxaad tidhi yaktubu alaana hadduu qoraya qor-aanka hadduuba socdaa wey yaktubu asaaca haddeeruu qoraya wey marka waxaa jira waxyaala markay la xiriirsadaan toddoba shay oo markay la xiriirsato ficilka mudaarica u cayinaydoo ka dhigayda mustaqbal kaliya iyo toddoba markay la xiriirsato hadda shay socdo ka dhigaya mutamimadan insha allah markaan akhrayno aan kawaakibka ku arki doonaa kawaakibkaa dhiga haddana idinka xaashiyada waa inu kugu sheegaya arrintaas laakiin waktigeedii maaha waktigeedii maaha marka ficilka mudaarica muxuu tusaa wuxuu tusaa hadda arrin socota amase hadda kadib arrin dhacayda saas darteeda waxaa la ihahdaa yaqbalu alxaala walistiqbaal aa la yidhahda ficilka mudaarica yaqbalu alxaala xaalku waa markaas la joogo walistiqbaala xaalo hadda inuu socdaana way dhici kartaa wuu aqbalaa hadda kadib inuu dhacayana waa dhici kartaa marka yaaktubu waa qoraa markaad tiraa labada waa aqbali karaa oo waa laga fahmi karaa qoraalka hadduu socdaa waxaa kaloo laga fahmi karaa hadda kadib uu bilaabi doona oo weli ma qorin labada waa laga fahmi karaa laakiin culammada muxaqiqiinta gobol ka mida waxay yidhaahdeen haddaan wax calaamadu la socon xaalaa laga dhiga xaashiyadana waa idinku yaalla hadalkaas haddaan wax qarina iyo wax calaamadu la socon waxaa la idhahdaa hadda waxaa laga dhigaa xaalo oo yaktubu keligeedaa layskaga dhawaaqi waxaa la leeyahay qoraalku hadduu socda yaktubu wuu qora hadduu qorayo saasaa la leeyahay mudaaric marka maxaa la yidhaah walmudaaricu mudaaricu maa ficl weeye dalla tusa calaa xadain dhacdo yaqacu dhacayo fii zamaani takallumin waqtiga hadalku socdo ow bacda ama waqtigaas kadib naxwu yaktubu waa qoraa wayafhamu waa fahmaa mas'alada wayakruju wuu baxaa wayasmacu wuu maqlaa wayansuru waa u gargaaraa wayatakalamu waa hadlaa wayastakfiru dembi dhaafu weydiisanaa wayashtariku wuu la wadaagaa qofkaas arrinta wuu la wadaagaa afcaashaas dhammaan waxay tusayaan arrin hadda socota ama mustaqbalka dhici doonta haddayba socota yaktubu hadduu qoraya qoraalka hadduu wadaa ama muddo kadib uu bilaabaya wayafhamu hadduuba fahmayaa dersiga socdo ama dersiga marka dambe lagu celinayu fahmi doonaa mustaqbalka wayakhruju hadduu baxaya waa kaas tilaabtiiba qaado masjidka lu kala baxay waa noqon karta wayakhruju wuu bixi doonana waa noqon karta muddo kadib uu baxaya haakada saas kuwa yasmacu wuu maqlayaa hadeer uu maqlayaa shanqarta yeeraysa wayasmacu waa maqli doonaa hadhow maqli doonaa warkaa la gaarsiin doona wayansuru hadduu u gargaaraya gargaarkiiaba socdo hadda kadib u gargaara wayatakalamu hadduu hadla hadalka hadduu wadaa wayatakalamu hadda kadib uu hadli doonaa wayastakfiru dembi dhaafu hadda weydiisanaho astakfirullah atuubu ilay waa kana wada ama hadda kadib uu weydiisan doonaa wayaftariku qofka arrinta wuu la wadaagayo haddeeruuba la hayaaba ama dibuu kala wadaagi doonaa intaba noqon kara ficilka mudaarica yaqbalu alxaala walistiqbaala macnihiisu waa aqbali karaa xaalo xaaladu waa hadda istiqbaalkuna waa waqtiga soo socda laakiin waa naga nidhi xaashiyadana waynu ku yaallaa suyuudii oo hamculhawaamica sharaxa jamculjawaamica ku yidhi waxaa raajixa haddii calaamad aysan la socon in xaalo uu yahay sidaasa raajix waal amru amarku maa ficil weeyo dalla tusay calaa xadain dhacdo xadadkaasoo yulabu la dalbaa xusuuluhu soo xasilidiisa bacda zamaani takallumi hadlidda waqtigeeda ka gadaal wakhtiga la hadlaayo kadib kadib amarka se arrintiis waa cadda amarku wuxuu ku tusaa dhacdo oo qof laga dalbayo markaas la hadlaa kadib inuu sameeyo ah, qum istaaga la leeyahy naxwi ogtub qor qofkiiyo qoraalkii wada lama yidhaha ogtub taas waa lahaa taxsiil xaas wax soo xasilay in haddana la ydhah lasoo xasilay sax maa laakiin fiiri qofka goormaa la ydhaha war wax qor isagoon qoraalkii gacanta ku hayn wey soo maa marka arrin aan hadda jirin aa qofka la amra inuu hadda kadib sameeyo marka qofkii waxaa laga dalbaa arrin aan hadda jirin inuu sameeyo ogto qor a leey markaas dhawaaqu soo baxaya kadib aa laga dalbaa inuu sameeyo waxaa la leeyahay waa faham faham mas'alada hadduu hadda fahamsan yahay fahm waa qalad xaloori ah, laakiin wafham marka le macneed waa maxee hadda kadib markaas lagula hadlaa kadib fahm oo fahamkii soo xasili waaqruj bax ala leey qofkii oo baxayoo tilaabtaba qaado masjidka lagu kala baxay bax ma laleeyahy may waxay tahay ukruj waxaa laleeyahay asagiion weli bixin alale bax marka markaas hadalku soo baxay kadib waxaa laga rabaa inuu sameeyo arrinta ah bixitaanka bixitaanka wasmac war dhegaysa la leey warka maqal duga awalba maqlaayey haddee maqla dhihi laakiin marka dhawaaqaa soo baxoo la idhaha ismac kadibuu maqla wansu u gargaar isagoo awal gargaarkii waday lama yidhaha gargaar laakiin waa maxay isagoon awal gargaarkii hayn alamra markaas amarku soo baxay kadibuu samaynaa arrinta gargaarka watakalam hadal alaleey qof awal hadalkii waday war hadal ma la yidhaahdaa hase laleey waab u wadaa laakiin waa qof aamusan qofka loo takalam marka marka laga dalbaa kadib aa la inuu soo xasiliyo arrinta laga dalbayo wastakfir dembi dhaaf ilaahay weydiiso isagooba istikfaarti gacanta ku haya oo laa astakfir allah ilay mee lale wala istikfaar ilahay weydiiso waaba wadaa taas waaba wada washtari qofkaas arrinta la wadaago shaqada la qabo laakiin waxaa leeyihi maxaa laga leeyahy yaa ayuha nebiyu itaqi اllah nabio ilaahay ka nabigu so ilahay owl kama baqayn waxaa ka baqay haddana waa la amra yaa ayuha nabiyu itaqi اllaah nabiow ilaahay ka baq aa ah, ilahay leeyahy nabiow ilaahay ka baq maxaa laga leeyahy taas culummadu gobol saddex qowlay ka leeyihin sidooda qowl wuxuu leeyahay nabiga warka waa lagu wajahaa oo hadda asagaa waxyigu ku soo degaa laakiin ummaddaa loo jeedaa ummadduu rabbi ha ka baqday gaarsii wa isaga waaba hayaa alla ka baqiddi laakiin ummadda gaarsii wey qowlna wuxuu leeya maye dum cala taqwa wey daa'im alla waa ka baqaydaye sidaadaas ku joogtee mogta daa'imiddu waa arrin mustaqbal ir arrin mustaqbala marka itaqi llaah macnaheedu waa maxay dum cala taqwa taqwada daa'imoo joogtee badan waxay yidhahdeen zid cala taqwa ziyaadi wey alla ka baqiddii sii siyaadi ilaa mar kastoo aayadu soo degto ama xadiis soo dego oo shay la amro nabiga sal اlahu alay slm shaygaas uu sameey waa alla kacabsi la siyaadiye soo ma marka war siyaadi wey marka un intii hore lagu celcelaay maana xikma ku jirto soo ma jeedid haddii la yidhahdo daa'im daa'imid waa hadda kadib arrin socoto haddii la yidhahdo siyaadi siyaadadu waa arrin hadda kadib soo ma jeedid haddii la yidhahdo dadka kala gaarsiina ayaduna sidoo ayaduna sidoo marka amarku waa noocaas wاlmru amarku maa lafdi weeye dalla tusay calaa xadaثin dhacdo dhacdadoo yulabu laga dalbaa qofka xusuluhu shaygaa soo xasilidiisa bacda zamaani takalumi hadlidaas lala hadla kadib uu soo xasilo shaygu naxw ogtub qor wafhm fahm wkruj bax wasmac dhegayso wansur u gargaar watakalam hadal wastakfir dembi dhaaf dalab waftari la wadaagso arrinta qofka wa ama alxarfu xarafka hadda ficilkii halkaasaan oo gudubnay luqatan wasilaaxan iyo anwaacdiisii saddexdaasaan sheegnay shan mabxaa looga hadlaahe saddexdaasaan uga gaabsanay laakiin waxaan ku daraynaa oo keli ah ficilka saddexdiisa nuuc amarka mudaarica iyo maadiga laba horta waa madni saddexda nuuc waa maadiga iyo amarka labadaas waa madni lama icraabo mucrab maaha mudaaricana waxaa weeye nuunu tawkiid iyo nuunu niswo marka uu ka dharbeela la raaba marka saddexda nuuc oo ficilku u qaybsamo mucrab yaa ah waa mudaaric oo shardi leh shardigiisu waa maxay nuunu tawkiid iyo nuunu niswo inuu ka marnaado oo labadaasu la xidhiirsan markaasu mucrabi marka in labada kale waa iska mabni mudaarica nuunu tawkiid iyo nuunu niswo hadday la xidhiirsatana waa mabni isaguna mabniyuu noqona xaraf wa ama alxarfu xaraf fa huwa xarafku fi luqati luqada dhexdeeda xaalu haday aarafu waa dhinac wey luqatan waa aaraf aaraf luqatan gees wey gaaladu qofka aad uga fog maxaa yidhahdaan mutaarif mutaarif waa maxay geeskan joogna maan geeska kaluu jiraa waay darafuu jiraa waay soomaaliga xataa soomaalida markay tarjamaan waxaa yidhahda xagjir waayo agjirame xaggaas kalu jiraa wey geesuu jiraa wey maaha meel dhexo xataa laiskugu soo jiidmo inuu joogo xagjir ay e yidhaha saasuu ku fasira marka daraf waa gees geeska in gaal laga gaal in loo dhowaada ma in meel dhex la soo istaagana ma in gees laga jiro waayo laakiin in la quluwi la sameeyo marna ma bannaan ayado oo diinka islaamka lagu xadgudbo laakiin diinka islaamka saxda qofka haystaa gaal hadda iskuma dhowo darafka gaal jooga maa darafka kaluu jira qofkaas marka kelimad ay magacaabeen waxba loogama cararo diinkaagana xadgudub iyo waxaan diin ahayn laguma daro daraf waa saas wa fi istilaaxi nuxaad wlxarfu xaraf fi istilaaxi nuxaad naxwoolayda istilaaxooda iyo heshiiskooda istilaax waxa weeye matafaqat bihi daa'ifatu oo wax koox isku waafaqday istilax dad maqasho kooxu waxa isku waafaqdaa la yidhaha istilaax waalxarfu xarafkii fi istilaaxi nuxaad xaaluu ahaaday kelimatun kelimad weeye kelimadaasoo dalla tustay calaa macnan macno waxaa la yidhaahdaa xaraf waa kelimad macno tustay fii kayrihi ayadoo qayrkeed ka tustay ah. waa kelimad ayadu aan macno ku tusi karin laakiin marka kelimad kale la geliyey macno ku tuse ayadu keligeed macno kuma tusi karto hadda fiiri min a ka mida min haddaan hadda idhahdo min wax macnaa laga fahmi ma ah, ma tabciidiya ma ibtidaa'iya ma bayaaniya ma zaa'ida wax macnaa laga fahmi maa minta keligii laakiin marka kayrkeed lagu daro kayrka kalaamku saddexa ism iyo ficl iyo xaraf soo maaha kayrka la sheega waa ism ama waa ficl waa labadii kale mid ka mida marka xarafka lagu daro isaga kayrkiis uu macno ka tusa markaasaa macnaa laga fahma kaasaa la yidhahdaa xaraf waa kelimad ayadu keligeed aan macno ku tusay fiiri isimku asaga keligiis macna kutusay ficilkuna keligiisu macna kutusay xarafku keligiis macna ma kutusi karo waa in kelimad kale lagu daraa markaasu macna ka keenay wa fii istilaaxi nuxaatin xawoolayda heshiiskooda dhexdooda xaalu ahaaday istilaax maxaa la yidhahdaa ma tafaqad bihi daa'ifatu wax kooxo isku waafaqdaa la yidhaha istilaax kelimatun huwa xarafkii kelimatu waa kelimad kelimaddaasoo dalla tustay calaa macnan macno fii kayrihi iyada kayrkeed ka tustay naxwu min oo kale fa ina haada lafda lafdigaas kelimatu waa kelimad kelimadaasoo dalla tustay calaa macnan macno wa huwa macnuhu alibtidaa'u waa bilaabashu wa haadal macnaa macnahaas oo ibtidaaga ah oo mintu tusto laa yatimu dhammaystirmi maa xataa tadumma ilaa adugu aad ku darto ilaa haadihi اlkelimati kelimadana hayriha iyada kayrkeed macnaha oo ibtidaa'iga ma dhamaystirmayo mana laga fahmaa ilaa aad inta mid mintan qaaddo aad adugu ku darto kelimad kale markaasaa macnuhu soo baxa markaasuu soo baxa wa haada almacnaa macnahan ibtidaa'iga laa yatimu ma dhamaystirmayo xataa taduma ilaa aad ku darto ilaa haadihi اkelimati xataa taduma ilaa aad ku darto ilaa haadihi اlkelimati kelimadan oo minta ah gayriha iyada qayrkeeda ilaa aad ku darto oo fataquulu aad tidhaahdo dahabtu waan tegey min albeyti gurigan ka soo tegey maxaa la fahmaa markaa fiiri mintii marka albeyti lagu daray waxaa la fahmaa socodkaagu meeshuu ka soo bilowday waa la fahmaa guriguu ka soo bilowday laakiin keliga min markaad tidhaahdo doon waxba ku darin waxba lagaa fahmima laakiin markaad tidha dahabtu waan soo tegey min albeyti gurigan ka soo tegey maxaa la fahmaa socodka inaad ka soo bilowday guriga ibtidaaiya meesha saasaa loo fahma maalan tusaalaan ula jeedaa u yidhi miaalkan ah, adaan wax kuu tusaalaynayo ee guri kaliya shardi maaha meesha rabta ka soo bilaabi karta icraabta dahabtu dahabtu dahab ficlu dahabtu ficlu wa faacilun dahaab oo keligeed aha ficilkiya marka dahaab ficlu maadin mabniyun calى sukuuni liitisaalihi bidamiiri rafci اlmutaxariki laa maxala lahu min اlcraab wataau damiiru mutasilu mabniyu calى dami fii maxali rafcin faacil min albeyti min xarfu jarin albeyti ismu majruuru bimin wa calaamatu jarihi alkasratu daahiratu calى akhirih aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bidahab dahabaa lagu tacalujina amilatun haadihi tanu amilatun waa miiaallo amiladoo lilismi isimka u sugnaaday amiladu aad u badina muxuu rabaa ism waa la soo sheegay ficilna waa la sheegay xarafna waa la sheegay in maskaxdaada ay ku raasikhaan arrintaas inay ku dhegto maskaxdaada ah, wax badanu kugu celcelinaa marka amilatun haadihi middan amilatun waa tusaalayaal amiladoo lilismi u sugnaatay kitaabu waa magac ku tusaya daato ah, wax shay warqadaa wax ku qoran yihiin maalan oo kutusa qalamun qalab dawaatun jilay dawaatun mixbaratun waa isku mid dawaatun iyo mixbaratun labadaas magac waxaa la yidhaahdaa weelka anqaasta lagu shubo ama weelka qadda lagu shubo dadka miyiga aaday u fahmayaan xataa magaalada marar badan mararkii hore waa jirtay markii looxda wax lagu qoro jiray waxaa la samayn jiray qad wax lagu qoro soomaa qadaas weelay iska weel loogu talagalayaa jira weel walba maaha weelkaasaa magaciisa waxa la dawaad mixbarana waa la yidhahda mixbara mixbarana waa la yidhahda xibrina waa qadda magaceeda qadda magaceeda xibria oo shayga wax lagu qoro weelka lagu shubaa dawaad la yidhaha marka marka jilay ama adugu magacaad u taqaano mar haddaad macnaha fahamto magacii waa lagaa rabaa eh maya weelka lagu shubo weel lagu shubo waay weel lagu shubo meel lala dhigto oo hadda lala soo baxo ee wax lagu qorto weelkaanu ku jira qadiyaa ku jirta marka qalinkan saas loo dhex gelisha wax lagu qora qalinkaa saas loo gelina waxbaa lagu qora taasna la fahamta ma aha midka lagu riiqo kaas maya jilaygan idinka labyeri oo la saaro guryahaad ka hadlayno maya kaas kama hadlayno waxa weeyaan weelkan oo qadba ku jirta oo ninkan aan ka hadlayno koombada yartaao mobel ku jira sida koomba camaloo kale wey marka eh, dadkii hore laftooda weel saas oo kaleeta iyagu culammadii hore xadiidka waa qora jireen weelay ugu jirta qadaas markaasuu ku safra markaas intaasoo kilomitru goyna hadha markuu shiiku tagu ka qoran kala soo marin kari ah, soomaalidana looxda iyo markii lagu qori jiray waa lagu qora jiro weela lagu shuba jira weelkaas marka qada lagu shubayo kaasa magaciisa waa la haha dawaad marka dawaad waa magac maxaa yeelay muxuuna tusay shee shay la magacaabayo shay la magacaabayo kuraasatun waraaqo kuraasada waxaa la idhahdaa dhowr warqadood dhowr warqadood maalan toban warqadood oo kale kuraasaa la yidhahdaa kuraasa ah, raaduna ay shidan tahay ah, waa dhowr war warqado aan badnayn aa la yidhaha kuraasada hadda kitaabka kutubta qaar badan oo ka mid ah warqadihiisu qaybqayb iskugu dhegey toban warqadood camal shan toban warqadood warqadaha qayb markaas qayb waa israaci markuu kala furfuro intaas yarta isku dhegana la ydhaha kuraasa marka kuraasa waa magac hayalse uma jeedin inuu shayna tusayo la magacaabayo oo aan wax zamana calaaqala lahayn jariidatun laamtimireed jariidada waa faciila bimacnaa mafcuulehe waxaa la idhaha geedka timirta qaabka cawda camaloo kale weeye laamo dhaadheeru leeya laamahaas caleenta marka laga jaro a ah, waxaa la idhahdaa jariidda caleenta marka laga jaro du calaan layahay jariida lama yahay jariidda macnaheeda mujarada wey mid la dhar tiray ah, waa faciila bimacnaa mafcuul ah majruudatun wey mid oo laga dhar tiray caleenti wey waa laantimireed oo caleentii laga gooyey jariidadu khaliilun waa nin magaciisa macnana waa yeeshaa saaxiibkana waa laydha qofkaad aad u jeceshay khaliil waa laydhaha qof caadiyana khaliil waa laydhaha laba macno mar wuxuu noqonayaa mid macno leh oo waxa weeyaan khaliil a laleeyahay midka aan jecnaa marna waa qof calam mujarada ah laga dhigaa khaliil ninka magaciisa leeyahay sida khaliil ibnu axmedo saalixun waa la mid macno yeela karta isim faacila ah laga dhigaa mid wanaagsan qof wanaagsan marna waxaa laga dhigaa calam qof magaciisa laga dhigaa ninka magaciisa saalix leeyahay marka mar walba waa isimo wuxuuna tusaya shay la magacaaba cimraanu waa nin magaciisa waa magac inuu magac iyo waxaana tusaa daatu ku dhaca oo na tusa waraqatu warqad wax lagu qoro sabcun ba'da god dugaag sabcu waxaa la idhahdaa bahallada duurjoogta oo wax cuna ah, waxaa la idhahdaa magac guud ay leeyihiin wey nuuc gaara maaha dhammaan duurjoogta wax cunta wa wixii wax cunaa la idhahdaa sabc ah, hela ama xoolihii cunaya ama dadkii cunaya miciyuu leeyahay oo ku collaytamo mici uu ku qaraabto oo wax ku dushuuley kaasaa la ydhaha sabc sabc dugaag wey waa magac guud oo waxaa soo gelaya libaaxii oo dhurwaagii waraabihii oo waxa weeye shabeelkii haramcaskii waxa weeye bahalladii dawacadii bahallo badana isla soo gelaya ximaarun dameer marka fiir waa magac hadda ximaarun xale daatadaasuna tusa diibun uubato ama yey ama ay dibadeed dadka gabal vb waraaba l waraabana shaqa kumala dabcaa la waraaba ah, labada shay ada madax u kala bedesho xukunkuna hadhow isbedela arrinna aad u khatara marka bal fiiriya kutubta luqada oo inta qora wax sawira bal fiiriya ey dibadeeda ladha baalka eygaan magaaladaad ku aragteen bahal u egoo duurka ku nool wa oo aad wax u cuna soomaalidu mubaalaqay ku samey waay reebteen waxay yidhaahdeen ilkaha wax kuma cuna carabku ku cunay ana neefka saas waa leefana markaasa arkaa neefkii oo lafacada kollayba waxaan weeyaan waa ilko wuxuu wax ku cunayaa macnaha si oo qataru malaha wax u cunaa sida muuqata marka mubaalaqay ku samey carab waa leeftayde marka haddaad waxay yidhahdeen uubato kuwa waxay yidhahdaan uuley kuwa waxay yidhahdaan eydibadeed eh, kan waxay yidhahdaan yey marka eh, magacyaab kala duwanay soomaalida u yaqaanin dhammaan waxa weeyaan waa bahal eyga u eeg oo duurka ku nool oo waraabaha aan ahayn ama dhurwaaga ee waraabaha ama dhurwaaga dabca la yidhaahdaa nabirun shabeel fahdun nabirun shabeel fahdun haramcas haramcas oo bahal oo shabeelka xoogaa aan dhammayn laakiin u eg burtuqaalatun lima bambeelma oo bambeelmada waa weyn oo fitimiinka badanoo maakaati kuwa dhaawaca ayaa la siiya kumasraatun mandharuug kumasraatun mandharuug culummadeenni aan ka soo akhrisanna dhihi jireen maahane kelmaddaanu soomaali ma leh sida sawaabka kelmadda sideeda kelmaddu goormay soomaali yeelataa waa markay soomaaliya timaado sooma shaygu hadduusan soomaali dhex imaan oo soomaalidu aysan oqoon magac soomaaliya ma yeelan karo markii la arkaa loo bixi kara soo maaha markaa maya kumaraad waddankayga ma yaallo kumaraad soomaaliya ma yaallo adduunka laakiin waa dhoobanya waa mir meeshay geedka uga taallaa waa ka yaryari geedkan oo soomaalidu ay saytuunka tirahdo laakiin saytuun maahana jawaafaa la yidhaha carabigee jawaafaha soomaalidu geedka ay saytuunka tiraa mirtiisa weyn qaabay u baxday leedahay meeshay geedka uga taallay xoogaa ka yaryarta marka madaxay xooga u weynaataa qaabkaas weeye kumasraha waa mir nuucaasa laakiin bambeelmada ku dhowdhow oo xoogaa ka waaweyn uma dhowaa midkan oo soomaalida saytuunka tiraan oo layra jawaafaha uma dhowaa ka waaweyn bambeelmada yaryaru la egi laakiin uma sida oo midkaan uu u yahay qaab oo o amala ama banooni amala maaha sida bambeelmada salka ay geedka uga baxdo kumasraha uu xoogaa ka yaryari markii uu hoogaa weyn marka dambe madax weyn marka yeelana kumatraad khaalid iyo ragga yaqaana marka khaalid waddanka ma soomaliya ma laga helaa ma yahlo soomaaliya ma yahlo ma yahlo soomaaliya lagama helo laakiin adduunka carabtaasu dhoobay iska dhoobaye kumasraad a la yidhaha laakiin hadda annaga culammadeenu waa noo tarjami jireen mandharuug ayna dhihi jireen marka inay arkeen ah hadda marka <laughs> saasaa ka muuqata kulleba been iska sheegi maayaan mogta ta arkeenay magac ku dhajiyeen ilaa kelmaddii wax kelmadaa loo raba <laughs> lagu tarjamo soo uma jeedin marka waa nuucaas narjisatun waa nabaad ismu nabaad waa geed dawooyinka lagu daro narjisatun waa geed magaciisa ismu nabaatin wey narjisa waa magac wardatun ubax haaulaai kuwaan waa ismu ishaarihii haaulaai kuwaan antum idinka waa damiirkii intaanoo dhan waa maxay dhammaantood waa asmaa daahir damiir mubham saddexdii waa miaali soo ma jeedaan saddexdii waa miaali intaanoo dhan dhammaan waa wada ism mid kastoo ka mid ah waa ism ah, kelmadahanoo dhan waa asmaa amilatun haadihi midaanuna amilatun waa tusaalayaal tusaalayaalkoo lilficli u sugnaaday saafara ninkaas hadda ka hor u safra yusaafiru hadduu safrayo dhaqaaqayo kabaha cagaa gasanayo saafir war safar ah. saafara waa maadigii yusaafiru hadduu safrayo waa mudaarici saafir safar waa amarkii qaala wuu yidhi hadalkaas yaquulu hadduu leeyo hadduu hadalkii wadaa qul dheh qaala maadigii yaquuluna mudaaricii qulna amarkii amina aamanuu noqdo aaminuu noqdo oo ma cabsanayo amina aaminuu noqdo ya'manu wuu aamin noqonaa iman aamin noqo ah, iman wa i maaha saasuu ahaa iman uu ahaa laakiin qaacido ayaa sheegayda mar hadday sidaasoo kale noqoto labada hamzo hadday isku aadaan hadday laba hamzo ay issoo raacaan oo midda hore xarakaysan tahay midda dambena reeban tahay midda hore xarakadeeda xarfu cillo u manaas baa loo bedelaa hadday midda hore godan tahay waa u bedel hadday tan hore kor dhigan tahay alif u bedel hadday midda hore hoos dhigan tahayna yo u bedel waa madanidin aaniya hamsayni min kilmatin kaamin oo kaleeto sida ina maalig alfiyada uu ku dhihi jiray wey marka iman aad iska leeda iska fududaysana iman iman la dhihi maa marka iiman aamin noqo waa amarkii radiya raadi uu noqday yardaa raadiyu noqonaa irda raalli noqo sadaqa rumuu sheegay yasduqu rumuu sheegaa usduq run sheeg ijtahada waa dadaalay ijtahada yejtahidu hadduu dadaalaa ijtahid dadaal istakfara dembi dhaafu dalbay yastakfiru dembidhaaf hadduu dalbaa istakfir dembi dhaaf dalb dhammaan kelmadahaasuna waa miaallo oo ficilku iska leeyahay maadi mudaaric camar amilatun haddii tanuna amilatu waa miaallo amiladoo lilxarf xaraf u sugnaaday xarafkii xarafkii min ilaa can calaa ilaa laakiin inna anna inna an ah, inna an balaa bal qad سوف xataa lan laa lan low lamaa lacalla maa laata layta in uma ow dhammaan waxaasu waa wada xuruuf xuruuftii laguu sheegaya kuwaasa waxaa muhiima marka inaad ogaato xarafka luqadiisi waad soo barata istilaaxiisiina soo barata laakiin aqsaamtiisa xarafka oo xarfulmacaanigaa saddex u qaybsamaa muqtasun biاlasmaa muqtasun biاlafcaal mushtarakun baynahumaa saddexaa loo qaybiya muqtasun biاlasmaa xaraf isimka qaas ku ah sida min ilaa can calaa oo kale muqtasun biاlafcaal sida qad iyo sawfa oo kale mushtarakun baynahumaa sida xataa iyo hal oo kale xarafku saddexdaas u qaybsamaa xaraf wuxuu u qaybsamaa muqtasun bilasmaa xaraf asmaada khaas ku ah sida xurufulkhafdigo kale xuruufta isimka hoos dhigta xurufulkhafdi oo kale min ilaa can cala oo kale muqtasun bilafcaal xaraf afcaasha khaas ku ah sida siin iyo sawfa iyo qad iyo mushtarakun baynahumaa sida xataada iyo hal oo kaleeto xarafku saddex xarafka saddexdiisa qayboodba waa mabni ma jiro xaraf mucraba xarafka saddexdiisa qayboodba waa mabni xaraf mucrabu ma jiro meeshaad xaraf ku aragto mabniyun iska dhig wixii saaran ku bireen hadii fatxa saaran tahay haday kasra saaran tahay haday dama saaran tahay hadii sukuun saaran yahay mabniyuun iska dhig ee wixii saaran ku bireen asilatun haadihi asila waa su-aaladii berri inaad ka jawaabta lagaa rabay maa huwa alismu ism muxuu yahay luqatan wa silaaxan wa aqsaaman adaa lagaa rabay mafil miaali lilismi isimka bicashrati amila toban miaal ku miaali toban eh, toban ka badan waaba laguu soo sheegay soomaa meeqaa laguu soo sheegay kitaabun qalamun dawaatun kuraasa jariida khaliil saalix kuwaanaa laga raba tobanka inaad ka keento ogow kuwa kale lagaa yeelima ale kitaabka inaad soo ku soo dadaasho in kale ma la ogaa karo kuwaan toban ka midaad sheegi ah, toban kuwan ka midaad sheegi si aan u ogaado inaad wax soo xigsado maa huwa alficlu ficil muxuu yahy ficil waa lagaa rabaa luqatan waistilaaxan wa ilaa kam qismin meeqa qaybooduu yanqasimu alficlu u qaybsamaa waa lagaa rabaa iyadan maa huwa almudaaric muxuu yahay xadkiisaa lagaa rabaa maa huwa alamru muxuu yahay xadkiisaa lagaa rabaa maa huwa almaadi maadi muxuu yahay xadkiisaa lagaa rabaa ml miaali lilficli bicashraa amila toban miaal tobanka intaa lagaa raba tobanka intaa laga rabaa inaad keento nasara oo kale fahima oo kale waxa weeyaan calima jalasa u halkan daraba toban inaad ka keentaa laga raba kuwan ka dambeeyey toban kitaabkaad ka keeni maa huwa axarfu xaraf u yahay luqatan waاsilaaxan waaqsaaman waa lagaa rabaa mail miaali lilxarfi bicashrati amila toban miaal tobanka intaa laga rabaa kuwaan toban kala duwanaad ka keeni calaamaat اlsmi haadihi midaanu calaamaat اlismi isimka calaamadihiisi weeye qaala wuxuu uhi muxamed ibnu muxamed ibnu daawuud asinhaaji almacruuf bibni اlaajruumi falsmu ism yucraf waa la aqoonsadaa bilkhafdi hoosdhigaa lagu oqoonsadaa watanwiini laba shaqala lagu oqoonsadaa wa dukhuulilalifi walaami al inay gashaa lagu oqoonsadaa wa xuruufi lkhafdi xurufta wax hoos dhigtaa lagu oqoonsadaa wa hiya xurufta wax hoos dhigtaa min weeye wa ilaa weeye wacan weeye wa calaa weeye wa fi weeye wa ruba weeye walbaa-u ba'di weeye walkaafu kaafti weeye walaamu laamti weeye wa xuruufulqasami dhaarta xurufteeda weeye wa hiya xurufta dhaartuna alwaawo weeye walbaa-u ba' weeye wa tata haddaan soo ogaanay kalaamku inuu saddex nuuciya isim ficil xaraf saddexdii waxaa la rabaa inaan kala oqoonsanno oo aysan iskaga kaana darmin kelimad hadhow carabiya marka lagu yidhaha kelimadaanu ma isima ma ficilaa ma xarafa waa inaad kala sheegi karto say marka aan ku kala garayna mid walba calaamadaa loo yeelay fiiri hadda haddii lasoo saddex neefoo geelaa soo qabto fiiri mid inta sulkaa dab looga dheji dab dheer midna lugta dambaa dab looga dheji midna sararta halkaas aa dab looga dheji saddexdooda haddii lagu yidhaahdo waar midkii surka dabka ku lahaa soo qabo miyaad kuwa kale ku qaldee saasaa loo kala calaamadayna isimkii calaamadaa loo yeela fiiri calaamadahaasa lagu garanaa calaamadahaas kelmadii carabiyood ku aragto waa ism a lagu leeya ficilkiina calaamadaa loo yeelay waxaa lagu leeya kelmaddan calaamadaas ku aragta waa ficil xarafkiina calaamadaa loo yeelay waxaa lagu leeya kelmaddan calaamadaas ku aragtaa waa xaraf haddow markii lagu yidhaahdo kelmadaa lagu tusa kelmadaanu waa tee ma isma ma ficila ma xarafa maxaad fiirine kow calaamadihii calaamadihi ad fiirine haddaad ku aragto calaamadihii lagu yidhi isim ku oqoonso maxaad leedahay waa isim haddaad ku aragto kuwii ficilkana waa ficil haddaad labadiiba ka weydana waa xaraf marka waxaa lagu leeyahay waa in la kala sooca isim waa in calaamad loo yeelaa si looga oqoonsado ficil iyo xaraf labadii si looga oqoonsado calaamadaa loo yeela qaala wuxuu yidhi maxamed ibnu maxamed ibnu daawud asinhaaji falsmu ism yucrafu waa la oqoonsanaa laga oqoonsanaa oo laga cabsanaya inuu ku darsamo oo laga soo oo laga oqoonsanaa ficil iyo xaraf labadaasaa laga oqoonsanaa maxaa lagu oqoonsanaa bilkafdi afar calaamuu kuu sheegay afar calaamuu kuu sheegay bilkafdi kafdada macnaha loola jeedo istilaxaan waa bara doonnaa hadda ibtidaa'iyo bilow haddii la joogo waxaan leenahay hoos dhigaa lagu oqoonsada iska dhig kelmad hoos dhiga markaad aragto ficilna ma ahan xarafna ma ahan waa ism calaamadaasna xarafka ugu dambeeya kelimadaad ka fiirinay kelmadda caaqilkeedaad ka fiirinay khafdada halkaasaad ka fiirinay wa tanwiini tanwiin tanwiintu waa laba shaqalkaad leedahay oo arki doona macnaha loola jeedo tanwiin laakiin laba shaqalka meesha ku jiro caliiman caliimun caliimin mar haddaad aragto tanwiin haddaad aragto kelmadaasu xarafna maaha ficilna maaha kelmadaasu waa isim ayadaan halkay gele calaamadaanu caaqilka kelmad xarafka ugu dambeeya gele labadaas calaam marka caaqilkay gelayaan wa dukuuli alifi walaami a lagu qoonsadaa fiiri alif iyo laam wuxuu la jeedaa al carabiga fiiriya u fiirsada carabiga kelimadu hal xaraf hadday tahay ku dhawaaqa hadii lagu yidhahdo lafdigeedaa lagu dhawaaqa hadda fiiri ba a lagu ku dhawaaqa maxay leedahay alba-u aada leedahay laakiin laba xaraf hadday tahay ku dhawaaq hadii la yidhaahdo waa laysku qabtaa labada xaraf a laysku kiciyaa hadda ba iyo laam isku darb aqya lagu yidhi bal fiidi dhihi maydid alba-u walaam dhihi maydid waxaa la yidhaha marka macnaheeda waxaa la yidhahdaa kelimadda carabiga hal xaraf hadday tahay bismiha magaceedaa lagu dhawaaqa hadday xaraf ka badan tahayna lafdigeedaa lagu dhawaaqa kelmadda carabigaasa haddii ay hal xaraf tahay magaceeda isma isimkeeda lagu dhawaaqa albaau ataau ahaa aljiim khaa isimkeeda lagu dhawaaqa hadday laba xaraf ama ka badan tahayna lafdiga lagu dhawaaqa bal marka hadda fiiri al waa meeqa xaraf waa meeqa xaraf waa labo soo maaha waa laba xaraf maxaa la rabay markii lagu dhawaaqa in la yidhaahdo al laakiin mausan dhihino wuxuu yidhi alalifu wallaamu uu yidhi alalifu wallaamu muxuu yidhi muxuu u yidhi waxay yidhaahdeen khilaafaa ku jira kelimadda wax macrifeeye ma labada oo laysku daraya alifta iyo laamta ma laamta keliya ma alifta keliya khilaaf badana ku jira baabkeedan ugu tegi doona insha allahu marka khilaaf ku jiru sidaan u yeelaye sida sawaabka marka kelimad laba xaraf ama ka badan lagu dhawaaqaa magaceeda looguma dhawaaqo ee maxaa loogu dhawaaqaa lafdigeed lafdigeed oo haddii lu al oo meel ku qoran akri al alda lagu dhawaaq ee lama yidha alalifu walaam marka ashuna halkay ka gashaa kelimadda awelkay ka gashaa maahan aakirka awelkaad ka firina kelimad awelka al uga jirta markaad aragto maxaad leedahay waa ism ah, waa ism aad leedahay ka gashaa wa xuruufi اlkhafdi xuruufta wax hoos dhigtaa lagu gartaa isimka calaamadaha lagu yaqaan waxaa ka mid a ah xuruuf اlkhafd xuruuf اlkhafd inuu awalkay ka gelaayo kelimadda awalkay ka gelaayo marka afarta calaamuu sheegay labana caaqirkay ka gashaa labana awalkay ka gashaa wa hiya xuruufulkhafdigu min weeye wa ilaa weeye wa can weeye wa calaa weeye wa fii weeye wa ruba weeye walbaau ba'di weeye walkaafu kaafkii weeye walaamu laamti weeye wa xuruufulqasami dhaarta xuruufteeda weeye wahiya xuruufulqasamkiina al waa wowdi wey walbaa badi wey wataau tadi wey marka intaanoo dhan xuruufulqafdiga ka mid yihin xuruufulqafdigu waa koob iyo labaatan laakiin hadda koob iyo toban halka noogu sheeg tobana kaa maqan kitaabka dhexdiisa qayba noogu imaan doonaan qaybana kitaabka dhamaysanba ku oolin waa arki doonaa dhammaan xuruuftan marka kelimaday ka horeyda haddaad aragto xuruuftan min ka bilow ilaa laga gaaro taadaas kelimad ay horay ka galeen markaad aragto kelimadan waxaa leedahay waa ism ficilna maahan carafna ma laakiin fiiri marka lagu leeyahay kelimadda xuruuftaana ka hormartay waxaa la rabaa inaysan kelimadda ka mid ahayn ee ay ka zaa'id yihiin marka taftau intaad aragtaa dhihin ta'a u horayda waa ism tafta dee ta'du kelimadayba ka mid ee waxaa laga hadlaa xaraf aan kelimadda ka mid ahayn fiiri tallaahi waa taasaa ismki tallaahi ta'daan allahayda ka mid maa allaha la yidhahda keligiis soo maa waxaa rabaa inta xarafkan ka bixida kelimadda in lagu dhawaaqi karo oo xarafku uusan ka mid ahayn kelimadda ee uu horay ka galo markaasay calaamad u tahay ee hadday fiiri kafara adag kaafa u horayda ah, waa ism kaafa u horayda dhimin ee kaaftu kelimadday ka mid tahay ha kelimadday ka mid taha fiiri aduu inta kaafta ka jarto ma ku dhawaaqda fara macnadan soo bixi ma macnada soo bixi ma ee maxaa rabaa kalbatri oo kale fiiri kalbatri markaasaad dhihi kartaa albedri waa ism maxaa yeelay kaafta ka saar maxaa soo baxa albedri ka mid maahan kelimaddan ah, kaaftu ka mid maahan marka xuruuftan kelimad ay ka horeeyaan markaad aragto kelimadda ka maaha waa ka horeeyaan kelimaddaas maxaa leedahay waa ism waaquulu waxaan leeyahay yuri maxamed muxidiin cabdulxamiid lilismi isimkii calaamaatun calaamadaha u sugnaadeen calaamadahaasoo yatamayasu isimku uu ku soocmaa can akhaweyhi labada walaalihiis uga soocmaa alficli ficilka iyo walxarfi xarafka uga soocmaa labada walaalihiis waa labadaas biwujuudi waaxidatin mid helideedu ku soocmaa mid minhaa calaamadahaas ka mida hal midoo ka mida haddii laga helo khalaas waa soocan yahay ow amase qabuulihaa fiiri inay calaamadu ku jirto shardi maaha calaamadahan kelimada haday ku jiraanna waxaa leeda waa isim haddaysan ku jirin laakiin haddii la keeno la geliyo uu aqbali karana waa ism hadlee marka hadday ku jiraanna waa ism haddaysan ku jirin laakiin uu aqbali kara lafdigaanuna waa ism labadaasaa lagu gartaa biwujuudi waaxidatin calaamad in laga helo calaamadoo minhaa calaamadaha ka oo amase qabuulihaa calaamadda inuu aqbalayo in la geliyo waa yeela waqad dakara wuxuu sheegay ibnu اajruubi raximahu اllah min haadihi اcalaamaati calaamadahaas isimka lagu oqoonsado arbaca calaamaatin afar calaamuu ka sheegay weeye afartii alkafta hoos dhig wa tanwiinu laba shaqa wa dukhuulu alif walaami al inay gasho wa dukhuulu xarfin xaraf inuu galo xarafka min xuruufi alkhafdi xuruufta wa hoos dhigta ka mida ama alkhafdu hadduu afartii kuu sheegaya iska nidhi annagu laakiin haddeeru si saxa kuugu sheegaya ama alkhafdu hoos dhiga fa huwa khafdaha fi luqati luqada dhexdeeda xaalu ahaday did lirtifaac kor noqosho ayuu ka soo horjeedaa shaygaasu shaygaasu lid ku yaha dil yihah waa ka soo horjeeda kor noqosho maxaa ka soo horjeeda hoos noqosho khafda waa hoosayn marka hoosayn wey did lirtifaac wa fi istilaaxi nuxaad naxwooleyda istilaaxooda dhexdooda xaalu ahaday maxay naxwooleydu ku heshiiyeen inay ku magacaabaan khafdo cibaaratun ka warramid can alkasrati kasra laga waramo allatii kasrada yuxdi waa uu keenayo alcaamilu caamilka ow amase maa shay naaba ka naa'ib noqda canhaa kasrada khafdo waaa la dhahdaa waxaa la ydhaha khafdan raba khafdo waxaa la yidhahdaa kasro iyo wixii ka naa'ib noqdo waxaa ka naa'ib noqdo arki doonnaa waa alyaau walfatx labadaasaa ka naa'ib noqda ah, horeyna ajrubiga ragga kasto waa u ogaayey labadaasaa ka naa'ib noqda ah, kasro alyaau walfatxatu labadaasaa ka naa'ib noqdaan kuwaasaa waxaa la yidhaahdaa khafdu khafdaa laysku yidhahda waa kasro iyo wixii ka naa'iba wuxuu ku yidhi wa fi istilaaxi nuxaad walkhafdu khafdihii fi istilaaxi nuxaad naxwalada heshiiskooda dhexdooda xaalu haday cibaaratun ka warramid weeye can alkasrati laga warramo allatii kasrada yuxdiu waa uu keenayo alcaamilu caamilku waa kelimadda waxa hoos dhiga hadda maalan sida xuruufulkhafdigan oo kale caamilku waa waxa kelimada kor ama hoos dhiga ama goda ama reebaa la yidhaha caamil ah, waxyaalaha ugu muhiimsan oo ardaygu barto maxaa la yidhaha waa waxa kelimadda hoos ama kelimadda kordhiga ama kelimadda goda ama kelimadda reeba kaasaa la yidhaha caamil caamil waa midkii shaqaynaya kelimad markaad aragto kor dhigan waxbaa kor dhigay caamil kaasaa la yidhaha kelimad hoos wixii hoos dhigaa la yidhaha caamil kelimadda godanna waxbaa goday kan godayaa la yidhaha kelimadda reebanna waxbaa un reebay kan reebaya la caamilku waa kaas marka kasra waxaa la yidhaahdaa en khafdo waa kasrada iyo wixii ka naa'iba oo aamilku uu keenay wadaalika milu kasrati raa'i waa ra'da la hoos dhigideedoo kale ra'daasoo min bakrin ka ahaatay iyo wa camrin fii naxwi qowlika qowlkaaga xalay ku sugan yihiin bakarka iyo camarku oo aad ku qowsho marartu bibakrin bakaran sooma marartu ficlun wa faacilun bibakrin albaa xarfu jarin bakrin majruuru bakrin smu majruurun bilbaai wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi aqli aljaaru wاlmajruuru mutacaliquun bimarad iiri iyo wa qowlika qowlkaagaa tidhahdaa haadaa kanu kitaabu camri waa camar kitaabkiisii haadaa ha xarfu tambiihdhe ha xarfu tambiih daa ismu ishaara mubtada mabniyu calى sukuuni fi maxali rafci daa ismu ishaaratin mubtadaun mabniyun calى sukuuni fii maxali rafcin kitaabu khabaru mubtadayn marfuucu bilmubtadayn wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhiri kitaabu mudaaf camrin mudaaf ilayhi majruur wcalaamatu jari kasraةu daahiraة fi akhiri alwaawu faariqaة bayna camri wa cumara fii xaalatay rafci wاljari ama fii xaalati naصbi fala ltibaasa baynahuma oo icraab hore loo soo bartay marka fiiri bakrin hadeer bakrin waa hoos dhigayin soo maaha kasrada saaran bakrin taasaa laydhaa khafdo maxaa yeeley waxaa keenay caamil caamilku waa ba'da bakrin ba'da ka horey bi bakrin ba'da hoos dhigan taasaa oo kasrada keenta wa haadaa kitaabu camrin camrin kasrada saaran kaasaa khafdo laydhaha maxaa yeelay camri waa hoos dhiganta yaa hoos dhiga caamil u ah mudaafka kitaabu yaa mudaafka camrina waa mudaaf ileyh mudaaf ileyhina yaa ku camal falay sidiisaba mudaafka hadda kitaabu ah hoos dhigta camrin camrin kasradaasa la yhahda kaf fa bakrun iyo wa camrun ismaanu waa laba isim maxaan ku garannay waa liwujuudilkasrati kasrada laga helay fii aakhiri kulli mid kasta aakhirkiisa fii wa ama tanwiinu tanwiin wa ama tanwiinu tanwiin fa huwa tanwiinku fi luqati luqada dhexdeeda xaalu haday ataswitu sawdayn wey tanwiin luqada waxaa lagu yidhahdaa sawdayn dhawaaqid saasaa luqada lagu yidhahda taquulu waxay dhahday nawana daa'iru shimbirkiyaa sawdeeyey shimbirkiyaa dhawaaqay wey nawana ficlu maadin mabniyun cala fatxi lah maxalila min alraab addaa'iru faacilu nawana marfuucu bilficl wacalaamatu rafci damatu daahiratu fii akhiri nawana daa'iru ey macnuhu waxa weye sawata waa sawdeey wa tanwiinu tanwiin fii istilaaxi nuxaati nuxaadda heshiiskooda dhexdooda xaal u ahaaday huwa tanwiinku nuunun waa nuun nuuntoo saakinatun reeban nuuntaasoo tatbacu raacda aakir alismi isimka aakirkiisa lafdan marka lagu dhawaaqa lafdan mijeti lafdan xagga dhawaaqa wa tufaariquhu isimka way faaruqdaa waa ka baxdaa nuuntaasu khadan qoraalka maxaa loo qori diiday lilistiqnaa'i ka deeqtoonaansho canhaa nuunta laga deeqtoonaaday bitakraari shakli shaqalka la soo celcelintiisa a looga deeqtoonay sababteed cinda dabdi shaqalka agtiisa ayaa la soo celceliyaa bilqalami qalamka wax lagu shaqla naxwi muxamadin wa kitaabin وiihin وshin ومslimaatin وفaadimaatin وxiina idin وsaacata idin maxaa la yidhahdaa tanwiin tanwiin waxaa la yidhahdaa nuun reeban hadda fiiri ku dhawaaq muxamadin maxaa ka dhawaaqaya nuun reebana ka dhawaaqaya oo haddaan hikaadino din dee la hoos dhigay nuun lagu reebaa ka dhadamayda soo maha nuuntaas dhawaaqayda wey tanwiin middaas dhawaaqayda wey muxamadin kitaabin iihin sahin muslimaatin faadimaatin xiina idin saacata idin waa taas dhawaaqaas nuuntaas dhawaaqaydoon maqlayno wey taasaa la yidhahdaa tanwiin taasaa tanwiin la yidhahda marka wuxuu ku yidhi huwa tanwiin nuunun waa nuun nuuntoo saakinatun reeban nuuntaasoo tatbacu raaceeda aakhir alism isimka aakhirkiisa lafdan dhawaaqa marka lagu dhawaaqayo raace marka lagu dhawaaqayo markaasaa la dareema wa tufaariqu way faaruqee hadan qoraalka hadda ma ku qoranta nuun reeban miyaa ku qoran muxamadin nuun reeban miyaa ku qoran ka fiiri caaqirka muxamadin kitaabin nuun reeban ma ku qoranta maya nuuntii waa faaruq qoraalka laakiin waa haaliban ogow marmaraa la qoraa nuuntaas hadda xaalatu nasba maxaan leenahay muxamadan alif soo lagu soo qori maa meesha alifka lagu ka yimi waa nuuntii uu ka bedeli fiiri waa la qoraa xaalatu nasbada ee labada xaaloo kale aan la qorin rafcada iyo iyo waxaan la qorin iyo khafdada ee xaalatu nasbada waa la qoraa maxaa alifka lagu ka yimi muxamadan caliiman samiican basiiran soo alif lagu qori ma alifkanu tawiintiiu ka socda tawiintiiu ka socda marka xaaladda xaalatu rafcada iyo xaalatu lkafda labadaas gooraan la qorin labadaas goor wey marka ay faaruqayda wuxuu ku yidhi maxaa loo qor diiday lilistinaa'i ka deeqtoonaansho canaha nuunta laga deeqtoonaaday bitakraari shakli shaqalkaa la soo celcelina fiiri hadde muxamadin waa hoos dhiganta hal hoos dhig lagu qori laba lagu qora si laguu tuso nuun reebal inay meesha ku jirto midka labaadoo meesha lagu qora nuunta ku tusa shaqalkiiya laba goor la qora muxamadin kitaabin iihin dhammaan soo laba xaraka kuma qorno laba labada gooroo la soo cadeeyey taas waxay ku tuseen nuun meesha ku jira saasaa loo qordida sidaas cinda dabdi shaqalka agtiisa bilqalami qalamka marka wax lagu shaqlayo markaasaa laba jeer la soo celina naxwi muxamadin kitaabin iihin sahin muslimaatin faadimaatin xiina idin saacata idin tanwiinta oo isimka tanwiinu waa toban nuuc tanwiinu waa toban nuuc insha allah kawaaki baan ugu tegi doonaa tanwiinu waa toban nuuc laakiin afara isimka gaar ku ah afartii uu kuu qoray marka hamoodin wax layska soo celcelaayo xikmada ku jirta afar nuuc oo isimka ku gaar ah oo afar magac kalele uu kuu qoray mid waxaa la idhaha tanwiinu tamkiin magaceeda magaca iskaga dhiga macnaheeda mar kale lagu sharxa insha allah magaca la iska qabso adiga tanwiinu tamkiin waa muxamadin iyo kitaabin labada ku jirta labadaas waa isku mid isim kastoo mucraba ah oo munsarifa midda ku jirta wey isim kasta mucrab ah munsarif ma fiiri labadaa shard isimkii laga helo tanwiinta ku jirtaa la tanwiinu tamkiin soo ma jeedid laba magacaasay leedahay isim kastoo mucrabna ah munsarifna ah tanwiinta laga helo wey wa iihin iihin hadalka ii wad wey sahina iga aamus wey ismu ficila la yidhahdaa labadan tanwiinta ismu ficilka ku jirta magaceedaa waxa la yidhahda tanwiinu tankiir ah, tanwiinu tankiir aa la yidhahdaa ismu ficilay ku jirtaa ismu ficil amara la yidhaha labadan iihin ii wad wey warka sahinna iga aamus ah. tanwiinu tankiir aa la yidhahdaa wa muslimaati wa faalimaati wa jacmanu saalim tanwiinta ku jirta jacmanu saalim magaceeda waa lhada tanwiin اlmuqaabala jacmanu saalim tanwiinta ku jirta maxaa leedaha magaceeda tanwiin اlmuqaabala magacaasa iska leeda jamcida kusaalim marka la jamciyo nuuna lagu daraa zayduuna jacmanu saalim markii la jamciyey nuun laguma darin nuuntii jacmanu kusaalim ay muqaabil u tayidhah maadaama jacmanu kusaalim nuun lagu daro markii la jamciyo zayduuna muslimuuna mu'minuuna jacmanu saalim markii la jamciyey oo isimkii mufradka ahay maxaan ula jeeda mufradkii mucanadka markii la jamciyey khalaas nuun maadaama aan lagu helin aan lagu darin tanwiintaas ayaa qaabilayda nuuntii jamcu korsaaren maxaa la ydhaha marka tanwiintan tanwiin almuqaabala wa xiina idin wa saacata idin id ay ku jirtaa tanwiintan id ay ku jirtaa id tanwiinta ku jirtana waxa la tanwiin اlciwad tanwiin ciwad waktigeedan gaari doonaa maxaa loola jeedaa imisay u qaybsantaa yay ciwad ka tahay warkeed waa dheri tanwiinulciwad laakiin bal ku sii dheg id tanwiinta gasha magaceeda maxaa la idhahdaa tanwiinulciwad fa haadihi اlkelimaatu kelimooyinkan kulluhaa dhammaanteed asmaau waa asmaa maxaa u daliila bidaliili wujuudi tanwiin tanwiinta helidda laga helay daliilkeeda fii caaqiri kulli kelimatin kelimad kasta caaqirkeeda kelimadoo minhaa kelimooyinka ka mida helidda laga helay tanwiin ayay ku tahay asmaa alcalaamaة الثالثة الله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد